ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyasku maran gacal kala lumi geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisixiyey gelin gelin ka dar

ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato nabad dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen axad ay soo gelayso taariikh waxay ku aadan tahay labada bisha diseembar labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka xog aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dhowr iyo soddon sano kadib soomaaliya waxaa laga qaaday cunuqabateyntii dhinaca hubka ay saarnaa maxay oga dhigan tahay koob iyo soddon sannadood kadib markii ay caalamka ku qanceen halgankii loo galay dib u soo celinta xanaan nabadgelyo oo xasiloon oo ka hana qaaday jamhuuriyadda soomaaliya falanqeyn arrimahaasi ku saabsaneen barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa sida hubkaasi wax ugu tari karo soomaaliya iyo sidoo kale taba cabsida laga qabo in gacmo ka baxsan dowladda soomaaliya uu hubkaasi u gacan galo la taliyaha dhinaca amniga qarankana waxa uu ka hadlay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay in ay hesho hub ku filan islamarkaana ay dagaal adag la gasho dhaqdhaqaaqa al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona buuq ka dhashay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sida aqalka sare golaha shacabka taasi oo ku aadan meelmarinta miisaaniyadda iyo sidoo kale tabaka doodista miisaaniyadda aaunafarabaatanka qodobadaas iyo qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan gobtuna silcay mataxataa saxariimate

war maanta diyaasbaradii baa dee igu soo waaratay bal ka qabtee halow war waa ismaaciil oosle xaaladda dalka iga war khawaarij midhkama hadhin waa la dabar jaray war waa war fiicanay hadda muqdisho ma nabadba dhismayaasha ka socda iyo biricdiiyo quruxdii horow markana waa haba ka sheekayn war haddaan aamina kobanhagen yuusuf london faa'iise rooma caasho swiden axmed airelan iyo cali jermaniba wacayaa oon soo wada kaxaynayaa ee waddooyinka muqdisho iiga waran sidaan u dhisannay sibaa la jirtaan ku idhi waa indhadaraandar kaalayoo iska arag xaadda war waxaa soo beena maxaad miskiinka ugu sheegaysaa ma waddooyin baa noo dhisan harooyin markuu roobku do'o biyuhu galaan baa noo dhisane shakhsi mas-uuliyaddiisa gabay aani waxba igama gelin laakiinse qurbajoog waan u faanayaa dalkayga horumarkiisana waan ku faanayaa gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay mar kale kuna wanaagsan daawad dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeennan xog waraysi waxaa si rasmi ah soomaaliya looga qaaday dhowr iyo soddon sano kadib cunuqabateyntii dhinaca hubka saarnaa taasi oo ay u codeeyeen wadamo dhowr ah markaana madaxda sare ee dalka ugu horreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa soo dhaweeyey arrimahaasi oo dhan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba soomaaliya in laga qaado cunuqabateynta dhinac hubka maxay uga dhigan tahay maxay faa'iido ay u leedahay sidoo kaleetaba cabsida laga qabo in gacmo ka baxsan dowladda iyo ciidankeedaba ay u galaan sidee ayaa looga hortegi karaa arrimahaasi waxaanu wax iska weydiinay cabdicasiis xildhibaan oo mar soo noqday afyeenka wasaaradda amniga sidoo kalena aqoon u leh dhinaca amniga habeen wanaagsan guud ahaan qaybaha bulshada soomaaliyeed ee suurtagalka ay u noqoto ama ay u noqon doonto inay dhegaystaan waraysigan isaga ah sida aad la socotaan burburkii dowladii dhexe markii la riday dowladdii milatariga ama kacaanka ahayd ee soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii gacanta jamhuuriyaddu kadib dhismihii dowladdii kumeel gaarka ahayd waxay gashay hogaamiye kooxeedyo nabadgelyada u diiday dadka soomaalida kuwaas oo u qaybsanaa qabaa'il ka degan jamhuuriyadda soomaaliya koob iyo soddon sannadood kadib markii ay caalamka ku qanceen halgankii loo galay dib u soo celinta hannaan nabadgelyo oo xasiloon oo ka hana qaaday jamhuuriyadda soomaaliya xalay habeenkii ahaa wuxuu noqday habeenkii koob iyo soddon sannadood kadib gabi ahaan laga qaaday xayiraadii hubka ee saarnayd soomaaliya waxaa la odhan karaa soomaaliya waxay u tahay guul weyn qof kasta oo soomaali ahna wuxuu garan karaa muhiimadda qarankeennu uu u leeyahay lahaanshiyaha iyo soo iibsashada noocyada hubkiisa kala duwan dalkeenna waxaa ka socda dagaal dowladdeennu ay kula jirto kooxaha duulaanka ku ah dowladnimada soomaaliya ee diidan soomaaliya oo nabad ah oo xasiloon sidaasi darteed dowladda soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay nasiib u yeelatay koob iyo soddon sannadood kadib in cunaqabatayntii dhinaca hubka ee saarnayd soomaaliya laga qaado waxyar aan iftiimiyo waxaa jirtay hubab hub sharci darro ah oo soo galay jamhuuriyadda soomaaliya kuwaas oo gala gacanta qabaa'ilka soomaalida ama kooxaha argagixisada ah ee duulaanka ku ah dowladnimada soomaaliya maanta aan joogno dowladdu waxay fursad u heshay inay soo iibsato wax kasta oo dowladdii dhexe ee soomaaliya ay lahayd waxay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay jamhuuriyadda soomaaliya hadday ahaan lahaayeen noocyada diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaanay miig sagaal iyo toban miig koob iyo labaatan hubkii lagula dagaalami jiray diyaaradaha ee loo yaqaanay suuga ama tarantisataha hubkii goobta madaafiicda goobta loo yaqaanay ee ma soddon iyo da soddon iyo kaarayaasha ka dhici jiray soomaaliya waanta waxay fursad u heshay inay adduunka kasoo iibsan karto kaasoo sahli doona dagaalka dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee uu horseedka ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay qawgii ama dariiqii ay ku guulaysan lahayd maanta la joogo waa jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo ay dhibayso qaybaha argagixisadu ay ka haysato dhulka jamhuuriyadda soomaaliya inay xor ka noqdaan waxaan ku tilmaami lahaa guul cabirka laga bixin karaa aan la qiyaasi karin kuwa lasoo hoyatay shacbiga soomaaliyeed waayahay cabsi badan ayaa jirta oo ku aadan hubkan inuu gacmo kaleo ka baxsan dowladda uu galo sida dhinacyada dowladda dagaalka kula jirto suuragal ma noqon karta arrimahaas kooxaha tuhunka abuura kuna hadla afka kooxda khawaarijta ah ee dagaalka kula jirta dowladnimada soomaaliya kooxaha ku guuldaraystay jamhuuriyadda inay u horseedaan guul taam ah oo dhinaca nabadgelyada ah muddadii ay madaxda ka ahaayeen jamhuuriyadda soomaaliya muranna waa ka keeni karaan in hub ay dowladda soomaaliya leedahay uu gacantooda galo waxaad garanaysaan soomaaliyada maanta uu madaxda ka yahay xasan sheekh maxamuud muddadii ay dagaalka kula jirtay dhul ballaaran oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya inay gacantooda ka saartay iyadoo aan haysanin diyaaradaha qumaatiga kaca ee loo yaqaano helicopteriska ama diyaaradaha dagaalka ama hubka madaafiicda goobta loo yaqaano in wiilal soomaaliyeed oo gobonnimo doon ah oo ku dhiiraday in dadkooda ay kaga tagaan dadkooda ay kaga tagaan soomaaliya oo nabad ah oo xasiloon dhiigooda ay u horeen maanta ay ku waayeen dhul ballaaran oo ay ka telin jireen suurtagal ma ahan adduunkaa ku aaminay dowladda maanta ka jirta soomaaliya awood inay u leedahay inay xafido ilaaliso gacan kalena uusan gelin hubka ay soo iibsan doonto waxaana markhaati kuu ah hubka horay gacanta gacanta dowladda ugu jiray ee yaalla magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya maanta waxaa soomaaliya haysataa gaadiidka ugu weyn tank waxaa lagu tilmaami karaa beebeega gaariga loo yaqaano weli ma haysaa gaari intii dagaalka ay dowladda kula jirtay kooxaha argagixisada ah ay gacanta u galay dagaal haddii uu dhaco iska hor imaad uu yimaado oo meel lagu diriro dhinac kasta khasaara waa kasoo gaaraya laakiin marna suurtagal ma noqonin gaadiid iyo hub ay dowladdu leedahay inay furtaan kooxaha argagixisada waanan ku kalsoonahay halganka loogu jiro dibudhiska dowladnimada soomaaliya ee ka soconaya soomaaliya waayahay waddamada hadda laga rajeynayo arrintan inay ku taageerto soomaaliya o aada is kuwa kuwa ugu dhow waa kuwa golaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ka kooban yahay golaha ammaanka gaar ahaan shan iyo toban xubnood shan iyo tobankii xubnood oo ay ku jiraan dowladaha ugu waaweyn dunidan maraykanka ingiriiska faransiiska shiinaha rusiya iyo dalalka iyo dalal kale oo xubno ka ah shan iyo tobankii xubnood ee xalay u qaaday kalsoonida ay ku qabaan in jamhuuriyadda soomaaliya madaxdeedu ay xifdin karaan hubkaas isaga tiradooda waxay ahayd afar iyo toban dowladood ma jirin dowlad diiday waxaa jirta laakiin dowlad ka gaabsatay marka doorasha la galo waxaad iman karta mararka qaarkood dadka loo qabay inay soo baxaan ama madax noqdaan ay waayi karaan kooxo aan la malaynaynina ay codka ama guusha raaci karto ama meel dhexe in laysugu yimaado alay soomaaliya waxay ku guulaysatay halgankii ay u gashay jamhuuriyaddan inay xor ka noqoto adduunka ku qancisay inay xor ka noqoto kooxda argagixisada khawaarijta ah ee dagaalka kula jirta dowladnimada soomaaliya shan iyo toban dowladood afar iyo toban dowladood oo ka mid ah ayaa siiyey codka kalsoonida in complete lift si buuxda looga qaado cunubatayntii cunaqabatayntii xagga hubka ay saahnayd soomaaliya saahnayd arintaas iyada ah waa ku celinayaa mar kale waxay mudan tahay in shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay u dabaaldegaan arintaas iyada ah waayahay markaan eegno dalalka sida gaarka arrimahan u daneynaya ee in cunaqabateynta laga qaado hubka soomaaliya maxay fiirinayeen oo soomaaliya ay ku kasbatay kalsoonidaas soomaaliya sida uu sheegay xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka waxay tusaale u noqotay dunida dagaalka looga soo horjeedo argagixisada iyadoo aan haysanin qalab dhammaystiran oo dagaal lagu geli karo ayay dhabarka jebisay kooxda argagixisada sida uu sheegay xogeeyaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka toddobaadyo ka hor kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kula yeeshay magaalada jabuuti hawshan muddo ayay soo socotay sida in soomaaliya ay ku biirto east african community toddobaadkii lasoo dhaafay kastashay ahayd iyo hawl madaxdii bilowday berigaas kuwii ka dambeeyey aanay waxba ka qabanin soo noqoshadooduna soo noqoshadiisuna ay u sahashay in soomaaliya ay maanta xubin ka tahay dalalka bariga afrika waxaa intaas ku dheer qodobka ku xiga oo ahaa in cimaqabataynta laga qaado soomaaliya xalay ayaa kama dambaystii koob iyo soddon sannadood kadib madaxda jamhuuriyadda federaalku ay ku guulaysteen in adduunka ay ku qanciyaan in la soo gaaray wakhtigii soomaaliya loo fasixi lahaa si ay uga guulaysato kooxaha argagixisada ah joogitaankayga magaalada muqdisho gaadiidka loo yaqaano cabdibilayaasha ee ay ku rakiban yihiin qoryaha sida darandooriga u dhaca ee loo yaqaano dhashiikaha ama boobayaasha culus ee la qaato b k m ka oo kale xaragaa loo sidan jiray jeclaan lahaa laamaha madaxa bannaan ama maxalliga ah ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya in ay waraysiya ka qaadaan heerka nabadgelyadu ay gaarsiisan tahay magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir waxaan la kulmay dhallinyaro ka shaqaysata gaadiidka loo yaqaano bajaajta waxaan la kulmay ganacsato waxaan la kulmay siyaasiyiin waxaa magaalada muqdisho laga waayay gebi ahaan gaari qori ku rakiban yahay dareendoori u dhaca waxaa ugu weynaado dashiikaha oo dhex maraya magaalada muqdisho muddadii lagu jiray halgan kadib soo kabashada qaran burburkii ku dhacay soomaaliya maalin ay ka ammaan badan tahay magaalada muqdisho waa amni waa salaam maanta maalin ay ka amni badan tahay ma jirto madaxdii lagu waardiin jiray horaanu sheegay gaadiidka culculus ee hubka xambaara waa laga waayay maanta dariiqyada magaalada muqdisho waxay ii sheegeen bajaajlayda dhib inay ku qabeen qaybaha ciidamada gaar ahaan kuwa ilaalada u ah madaxda qaarkood oo qoryaha ku taagtaaga ama rasaas ku furi jiray waxaad ka warqabtaan haddaad tihiin lacmaha warbaahinta ee ka howlgala soomaaliya khasaarihii nafeed ama nololeed ee ka dhalan jiray in ay yareeyeen ciidanka xasilinta kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis xildhibaan oo mar soo noqday afhayeenka wasaaradda amniga sidoo kalena aqoon u leh arrimaha ku saabsan amniga wuxuuna la falanqeynaya cunaqabateynta dhinaca hubkee laga qaaday soomaaliya dhinaca kale la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee soomaaliya ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay arintan isagoo sheegay in dowladdu ay u sahlanaan doonto ka adkaanta al-shabaab gaar ahaan deegaanada hadda ay kaga sugan yihiin sidii dalkao dhan looga xoreyn lahaa ay maanta ku guuleysteen ama dowladda soomaaliyeed ay ku guuleysatay in cunaqabatayntii hubka oo soddon sano saarnayd laga qaado maanta oo kowda december e ah hambalyadaas eh, kadib soomaaliya eh, dadaal dheer ayay usoo gashay in cunaqabataynta maantaan lasoo gaaro haddii aan background idin siiyo soomaaliya cunaqabataynta waxaa la saaray bishii maarso resolution u n security council numberkiisu ahaa waxaana loo saaray maadaama soomaaliya dowladdii dhexe oo dalka ka talin jirtay ay burburtay hubkii iyo eh, saanadii ciidankana uu gacanta u galay dad shacabah ama qabaa'il isdiriraya ayaa beesha caalamku waxay aqoonsatay in soomaaliya loogu hiiliyo in cunqabatayn la saaro si looga badbaadiyo in hub aan xad lahayn oo isku sii laayaan uu gacantooda soo galo sanadkii labada kun markii dowladdii cafta lasoo dhisay ayaa ugu horreysay in ay soomaaliya ay dowlad dunida ku matasha ay yeelato hase yeeshee dowlado ku meel gaara ayay ahaayeen iyada iyo dowladihii ka dambeeyey ilaa laba kun iyo labaiyo tobankii la helay dowlad loo aqoonsan yahay inay dowlad dhammaystiran tahay dowladdaas uu xasan sheekh maxamuud madaxweyne ka ahaa ayaa bilowday dadaalkii koowaad oo lagu qaadayo cunaqabataynta dadaalkaasu wuxuu keenay in ay ku guulaysato in laga qaado qayb ama bartial wax la yidhaahdo eh, soomaaliya oo ay awoodo u hesho inay hub ay soo gadato iyada oo maraysa jidad ay beesha caalamku eh, qoondaysay eh, hawshaas oo hadda toban jirsatay ayay soomaaliya hubka ku heli jirtay oo ay hubka kusoo gadan jirtay hubka loogu deeqi jiray inta badanna eh, hub yaryar u badnaa waxa gacanteena soo geli jiray sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii mar labaad markii xasan sheekh maxamuud lasoo lasoo doortay eh, bishii augost ayaan eh, u n security council koox ka socota oo farsamo yaqaana eh, muqdisho noogu yimaadeen oo aan iska waraysanay sida aan ugu guulaysan karno iyo waxa naga hortaagan in unaqabataynta nagala qaado dood dheer kadib waxaan isla qaadanay in habraac eh, aan ku heshiinay eh, soomaaliya loo dhigo ay ku gaari karto hawshaas habraacaas wuxuu ahaa toban habraac oo aan ka shaqaynaynay sebtembar ilaa sebtembar dhammaan tobankii habraac soomaaliya way ku guulaysatay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku qiray soomaaliya inay tobankii habraac ku guulaysatay sebtembar ilaa hadda oo bishii hadda dhammaatay novembar ayaa soomaaliya waxay ku jirtay marka dadaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo arintaas shaniyo tobanka xubnood looga dhaadhicinayo inuu wakhtigii soomaaliya cunaqabatayn sii saarnaan lahayd uu idlaaday dadaal dheer kadib hawshaas ilaahay waa nagu guuleeyey maanta oo kowda december ah ayaa cunaqabatayntii la qaaday xaggee halkan ka aadaynaa mas-uuliyad xoogan ayaa soomaaliya eh, xaggeeda soo aaday oo ah in ay eh, iyadu ka ilaaliso hubka eh, dalka soo galaya iyo qaabka hubka markuu dalka yaallo loo isticmaalayo iyo cidda ay tahay inay gacanteeda ku jirto hawshaas madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu dekreeto kusoo saaray xafiis cusub oo xafiiska amniga qaranka hoostaga oo la yidhaahdo central monitoring department oo hawshaas hubinaya in ay soomaaliya awooddeeda hesho dabcan tabar iyo dadaal badan ayay u baahan tahay in la dhiso eh, laakiin jidkii hadda waa haynaa waxay hawshaan wax weyn ka caawin doontaa soomaaliya inay kala wareegto ciidamada atmis oo labayo toban bilood kadib dalka ka bixi doona dhammaantood soomaaliya waxay hawshan ka caawin doontaa in ay shabaab muruq ay u sheegato ay heli karto soomaaliya arrintan waxay ka caawin doontaa in ay tahay maanta dal si dhammaystiran gobonnimadeedii ula soo noqday waa mahadsantiin kaasi wuxuu ahaa la taliyaha dhinaca amniga qaranka oo ka warramaya xuseen macalin muhiimadda soomaaliya ay u leedahay in laga qaado cunuqabateynta dhinaca hubka ee saarnaa dhowr iyo soddon sano kadib gafgafloogu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux ku baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysi aad degeysanaysaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maanta buuq iyo sidoo kale gacan ka hadal ayaa ka dhashay xarunta guddoonkii guddiyada ee filla hargeysa taasi oo dhexmartay qaar ka mid a xildhibaanada halkaasi ku sugnaa waxa ku kala aragtiya duwanaadeen arrimaha la xiriira ee eh, ka hadalka ama ka doodada miisaaniyadda haddaba qaar ka mid a xildhibaanadii halkaasi ku sugnaa ayaa ka hadlay waxaa dhaliya buuqaasi buuqa is-afgaradka wuxuu ahaa waxaa lagu doodayay sharci ee ahayd sharcigaasoo ah sidaan ka warqabno golaha shacabka dastuur iyo xeeroosaadka golaha ayaa haga marka waa wax sharci daraa meesha ka jiray laba arrina laysku hayay arrinta koowaad waxay ahayd xisaab xirka iyo miisaaniyadda laysla soo diray hal mar miisaaniyadda marka la keenaayana waa in horta xisaab xirka laga dhammaadaa marka hore xildhibaanada waxay ku doodaayeen badankood ugu yaraan xildhibaano aqlabiyad ah waxaa lagu doodaa waxay ahayd xisaab xirka ha laga dhammaado kadib miisaaniyadda ha la keeno baarlamaankuna guddoomka iyo tiimka farsamada waxay ayaguna ka shaqaynayeen in lasoo hormariyo xisaab xidhka iyo miisaaniyadda in laysla keeno xildhibaanaduna way diidanayeen taas sababtoo ah in la xisaabtamo oo laysxisaabiyo xisaabtaa markay dhammaatana miisaaniyadda in loo gudbo ayaa loo baahan yahay sida sharcigana saasay ahayd baarlamaanka waxyaaluhu ku xirmay ka mid ahayd dood kalena way jirto ayadana sharci darra meesha ka jirtay oo ah golaha shacabka baa aqalkan iska leh xildhibaanada aqalka sare a imaadeen golaha shacabka iyo xildhibaanada aqalka sare waxaa jiro ma jiro wax la yidhaahdo xeer hoosaad labadooda kala hagaaya golaha shacabkana xeerhoosaad u gaaray leeyihiin saasoo kale aqalka sare ayagana waxay leeyihiin xeerhoosaad u gaara marka waxaa isku darsan oo isku qasan xeerhoosaadkii golaha shacabka may aqalka sare ku dhaqmayaan marka in loo sameeyo waayo xeer ay ku midaysan yihiin labadaas gole aqalka sare iyo golaha shacabka markay kulamada yeelana hadda marka waa sharci u dhigantaaba inay imaadaan aqalka sare ayadoonan loo samaynin xeeroosaad kala hagaaya waa ka hadalnay waa ka hadalnay cid dhegaysanaysa male xildhibaanadu marka taasaa keentay eh, baarlamaankan koob iyo tobanaad waa baarlamaankii eh, eh, dhinaca fadhiyada markay yeelanayaan ugu buuqa badan marka loo eego inaan lagu dhaqmaynin xeerarka idin degsan buuq sidiisaba ceeb maahan horta soomaalina waxaan rabaa inaan arrintaas hadda u sharxo fursadda anuga faa'idaysanaha baarlamaan inuu booqo doodo murmo isku qeeliyo dhibiidgareeyo shaqadiisa waa adduunkana saas waa laakiin soomaaliya wax curdun ku ah maaha baarlamaan marka lagu dhahay albaarlamaan waxaa waaye waa dood iyo buuq waay buuq iyo dood waxa keenayana waxay tahay sharciga marka laga gudbo maantana waxa meesha ka dhacayay waa wax sharci dara xisaab xirkii un laga dhammayna in miisaaniyadda la keeno sidoo kale labada golena markay noo imaanayaan annaga aqalka sare oo meeshan imaanayaan waa inuu xeer hoosaad jiraana kala hagaya mana jira xeer hoosaadkaas intaas waay marka wax buuqi probleem keena waana wax saxa in laysa saxo shuruucdii dalka u yaalan in loo wada hogaansamo waa wax sharciga ah, waana wax saxa runtii annaga xataa ayaga ma rabno runtaa fiican moogta dad lala shaqayn kara ma aha wax kastay ayaga halayaan annaga aqalkeenna a ah walba u saxaa qalad kastay galaan annaga u saxna u dhaceenna waa taan aan u wada taagneynoo maxaa dhihi jiray aa aragteen maanta fadeexada iyo ceebta meesha ka dhacday annaga golaha shacabka inta badan iskuma imaanno waxaa isku imaanaa oo keli ah mar laga hadlaayo ah, kulanka maanta oo kaleta oo ah miisaaniyadda miisaaniyadda isla ansixinaa iyo markii oo maxaa la dhihi jiray eh, dastuurka ah, qodobka konton iyo lixaad ayaa wuxuu ka hadlayaa in maxaa la dhihi jiray eh, maalintan camal maxaa la dhihi jiray xilalka aan aan ah, oo aan wada gudano qodobkana ka hadlaaya ciddii qodobkan akhrisato maxaa la dhihi way fahmi kartaa maanta waxaan meesha u joognay mideeda kale waxay ahayd haddii ay guddoonkooda ma ay wax ka tabanayaan in maxaa la dhihi jiray wakhtigiisa ay la sugaan maanta guddoomiyaha aqalka sare for the first time asagaa jeegaraynay xishmad darro darteed iyo maxaa la jiray rag waaweyn dee dhan ma ahayn golaha shacabka dhanna xildhibaanada dhan ma ahayn kooxun bay ahayd oo maxaa dhihi jiray ayaga isu soo aruursadeen oo inay rabshad dhaliyaan le isku soo aruursadeen martida sideedoo markay marti kula joogto waa la ixtiraamaa diiniyan iyo dhaqan ahaanaan u leenahay qofka martida markuu kula joogo in gurigaaga lagu ixtiraamoo lasoo dhaweeyo haddii ay maanta ixtiraam wayna soo dhaweyn waayeen ayadoo maanta dalka uu qalalaaso ku jira inay baarlamaankii la xiro maxaa la dhihi jiray la kala dareerana runtii waa ceeb ceeb waay ceeb annaga dhan bayna nagu tahay labada gola aqal ah, aqal eh, golaha shacabka keli xukuma aha xildhibaanada ayaga ahna waxaa rajaynaya inay qodobka konton iyo lixaad ay akhrisadaan ayna ogaadaan maxaa dhihi jiray sida aan iskuulo shaqayno iyo fadeexadan oo kaletana mar dambe maxaa la dhihi jiray ay dhicin ayadoo waddanka maanta uu xaaladan ku jiro adinaa miisaaniyadda aan suxino u soo dhicinno maxaa la dhahaye maanta fatahaadadan iyo waxaan aan dadkan dadka walaaladeeno rafaadsan in aan miisaaniyaddan xitaa ugu darno si loo gargaarkooda loogu daray ahayd laakiin maanta ma dhicin taasna waa waa ka xunnahay annaga dee qodobkana daliil noo ah ana qodobkana haysanaa waxay nagu diidi karaan ma laha hadeertana waxaa la samaynayaa xeer hoosaad wada jir ah runtii annaga xataa ayaga ma rabno runtaa fiican moogta dad lala shaqayn kara ma aha wax kastay ayaga haleeyaan annaga aqalkeenna aa ah, mar walba u saxaa qalad kastay galaan annagaa u saxna wayna fiicnaan lahayd hataa inaan gooni ka noqonoy dhooqada ayaga lugaha ka galaan mar walba aan u dhaqno sida sida ugu dhaqi jirne waa mahadsantiin kuwaas waxaa in qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo kale kuwa aqalka sare oo ka hadlayay buuqii maanta ka dhashay xarunta gudoonkii gudiyada villa hargeysa guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo dhegaystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay hubkii muddo eegsanaayoo cariiriga nooga jiray hadday cunaqabatadii ka qaadeen caalamkii inuu cadowgeenni jabay dulmi kufriga caadaysan jiray miyaysan idin caddayn warkhiyaare maanta geedkii kalamaan ma waxaan isugu imaanay iyadoo soomaaliya aysan saarnayn wax khayraad hub ah abdikuusow waagii beryo walalac walalac waagii beryo walaalaac miyaadan maqal war hadda bulshada cadibnayde kooxahan cudurka ahoo muddo dhiig gacabayay lama saarin culays cishadii alla keenay caaradhuub helayeen diyaaradaa cilladowdo gidaar caasha ku qaaday casharkaad maqasheenu cayn kaleetu aha war haddii unu qabataynta la gaadi ciidamada soomaaliya miig iyo inay dabaabaad ii helaayana warmadee waxay joogtaa maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta war walla weyne haddii cunuqabataynkii hubkanile ka qaaday ixtiraafkii somalilan maxaa laga yidhi warwaaqlow somalilan warkeeda waa cadaysatay waxayna dhaheen cunaqabataynta hubkii laga qaaday soomaaliya waa khatar weyn hubkan wuxuu gacangeli karaa argagixiso iyo qabaa'illo war somalilan arrintaas ma soomaaliya u sheegaysaa mase qaramada midoobey war somalilan qudheeda soomaaliya qaramada midow ku matasha warkalamaani waxaa la yidhi al-shabaabka hoog oo fidnada weli u sii heellan iyaga iyo ninkii hiil taroo horarka buunbuunsha halhaleel in layskaga qabtaa ila haboonayde waxba saraadka hiirada gadaal haw raacdayninaah maantoon hub soo gada karnay hawli kow tahay hadda hadda hadda hadda gurigoodii ba'ay warkalamaanay aniga iyo inta badan askarta soomaaliyeed markii u horraysay nolosheenna waagu wuxuu noo baryay iyadoo soomaaliya aysan saarnayn xayiraad hub waxaanse idin weydiinayaa guddigii qaramada midoobay ee ka qaaday xayiraadda hubka soomaaliya intooda badan markii xayiraadda hubka soomaaliya la saarayey caqli maysan lahayn oo siyaasad maysan garan ayse ku go'aan gaareen dhaxal ay ka heleen dadkii iyaga ka horreeyey annaguna su'aashu waxay tahay ma haysanaa dhaxal ay dadkeennii waagaas joogay nooga tageen war cabdikuusow adiga inta kula da'dahayba waxaadnaan ka fiirin cunaqabataynta lafteedu soo dhaxal dadkii idinka waaweynaa idinkaga tageen maahan warjiilka soomaaliyeed ee markii ugu horraysay maanta waagu u bariyay iyadoon waddanka cunaqabatayn saarayn iyo kuwa dhallinyaradaah qaramada midoobey go'aanka u gaaray nimba wax la hulluban war kalemaanay madaxweyne xasan shiiqoo markii go'aanku soo baxay ummadda soomaaliyeed la hadlay wuxuu yidhi eh. sharafay noo tahay in dowladda soomaaliyeed lagu aaminay eh. in laga qaaday cunaqabatayntii hubka dadka soomaaliyeedna ha ku bishaaraysteen eh. in dowladoodu buuxisay sharuudihii loogu talagalay iyo habraacyadii aryaadhaha ra'iisul wasaare xamsoo hadlayna wuxuu yidhi maanta wixii ka horreeyay argagixisada iyo ciidamada soomaaliyeed isku hubay heesteen haddase waxaan cagta saarna waddadaan uga saari lahayn cadowga ciidamadan yuna yunahub casriya ay ku heli lahaayeen waxaad tidhi hub fudfudud khawaarij heshoo bele ku eriyaysan hawsar iyo gantaal ala dhaco hugufla mooyaane hankoo laguma daafaco dhulay ay gacan ku hayaan war kalamaanay war ma haysiine halka dowladda soomaaliya iyo shacabkeedu farxad ku waabariiseen shabaab iyo taageerayaashooda dhafara kow ka sii war kalamaanay xanfareshaan idiin hayahay hayadhaha ninkii abwaanguurahaayo imaaraadka jooga ayaa maqlay wacaalka ku aadan in soomaaliya xayiraadii hubka laga qaaday kadibna qole ajaaniba uu la joogay ayaa farxadiisa ka yaabtay markaasuu yidhi dadku waa kalamaana iga aamusa iyaguna waxay dhaheen bal kalamaanta caalamiga ah waxun ma nooga sheegi kartaa kadibna wuxuu yidhi duulna waxay doonayaan caalamkan inay cirib tiraan jirooyinka noolaha ku dhaca halka duul kale ay doonayaan samaynta hub gumaadaya qaarad dhan dadka ku nool kadib inta la fiiriyaa waxaa la yidhi adiga see rabtaa waan guulaysanay buu yidhi aryaadhaha samigee cabdullana waxauu yidhi ow eweel siday ahayd iyo ismalaysay haddaan u tal eweel siday ahayd iyo ismalaysay haddaan u tal war kalamaanay haddii bifor iyo aftarta nolosha laydinka tusi jira soshal mediyaha hadday jirtaa iyadoo weynoo runa bifor waxay ahayd soomaaliya tuugsanaysa diyaaradaha ciidamada caawiya aftarnawna waa diyaarado ay iyadu leedahoo shaqaynaya warnimiya unu qabataanta ubkahobna noogaadi abshira laakiin eeb may eh geedo adowka yiridonin fidhi aradyo awlaadinooskuku dhammayna isbaarana kadhekana warkalamaaney markii cunaqabataynta hubka la qaaday dadka soomaaliyeed waa ku farxeen siyaabo kala duwanayna uga hadleen qaar waa kaftamayaan qaarna dhabay u wajaheen waxaan iigu yaa badnaay nin reer muduga oo markuu warku maqla yidhi haddaan qoyskaygubu soo iibinayaa oo waxaan suuqyada caalamiga ka doonanayaa kun dtaati ah, kun mtaati ah, kun bm ah, iyo milyan bambooyin ee arri ay gardaraysan kara maanta wixii ka dambeeya war walla weyna imika balaayo u bira tumanaysaan war waliba leerey eh. bilaayo kheyreeyma eh wareedhaayo soomaaliya haddii cunaqabataynta hubka laga qaaday eh. ciidamaduna ay hub casriga gacanta ku dhigayaan eh. kuliyaddii hubka lagu soo dari doonaa jaamacadda ummadda mashruucii samaysiga hubka niyukleerkase goormaa la bilaabaya war kalamaanay hub waxau dabaaldega dadkii baahidii qaba eh cunaqabato waa garanayaa ciil qaba aryaadaha dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa guulaysteen waxayna u dhigantaha xornimo lamaadoo mar kale aan aan waana heetii la dhihi jiray waa baaberiyay bilicsan arooryo baxsan maalin boqran war cabdulla waxaa waayahan dambe markii la farxoo la dabaaldegayo la dhahayay maantoo kalan darin muuqdayo maxabiyo kalkaxal ku xusnaa mug wey war bislow adiguna waxaad ka tagtay warkalemaanay su'aal dagaalkii laysku idlaado isbahaysiga naatiya u dhaxeeyey xamaas horta yaa ku adkaaday baarlamaanay war ma haysaane waxa buuqa iyo muranka ku dhammaaday waa fadhigii labada golee baarlamaanka oo ay uga doodi lahaayeen miisaaniyadda iyo xisaab xirka wardayntaana laga cafiye nalaga cafima miyaa la ysku qabsaday oo miisaaniyad loomama baahna qaar la miyaa xildhibaanada ku jira warnamiya oo baarlamaanka una qabateenta hubka soomaaliya laga qaaday maqaar diidan baa jira warkalamaanay siyaasadda iyo meelo kalead ku wareerteene waxaa la yidhi shan xigmadood oo cajiib ah dadku waa inay wax ku qaataan kow waxaa caadi ah inaad aragto doon biyaha ku dul socoto laakiin waxaa halis ah in biyuhu doonta dhex galaan adduunyada ku dul soco laakiin ha u oggolaanin inay iyada kugu dhex degto oo qalbigaaga ay gasho laba haddii aad weyso wax aanad filaynin inaad weyn doontid alle wuxuu kuugu bedeli doonaa wax inaad heli doonto aadan weligaa ku riyoon saddex markii arrimuhu kugu cuslaadaan iska farax oo wanaag filo sababtoo ah alle laba jeer ayuu ku dhaartay in culayska fudayd ka dambeeyo afar nolosha ayaa geeri waxay weydiisay maxay dadka adiga kuu necab yihiin anigana ii jecel waxayna ku jawaabtay baa la yidhi adiga waxaa tahay been la qurxiyey aniguna waxaan ahay run xanuun badan ugu dambayn qodobka shanaad haddii aad la xanuunsanayso dhibaatooyinka adduunka ha murugoonin sababtoo ah waxaa laga yaabaa alla inuu jecel yahay codkaaga markaad baryayso haddaan uun ku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel kore idinkuna mashquul baad tihiin moog xaqiiqade dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii mayd isgarab yaalay inta ficil masayrtaan dhibtii kama masowdaane inkastuu ilaah meel qurxoon idin mihiibsiiyey dal mugweynna aad leedihiin maamul idin deeqa inta nabad u miilaysataan kama macaashtaane musuq iyo waxaad jeceshihiin mooshin laysrido aryo bislow shalaya beriga kale roona warkiioo kooban waagii beriyo walalac xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo ana soomaalino gobduna silic way mataa haddaanse xariimate abaartuna waa sunnee hadduu jiro saban xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan buuraha surad u dhee dilkana soomaalinimo aduna sii waymartaa xadana sxariimate abaartuna waa sumee hadduu jiro sabab xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan gaalloolsamadaa jiro salkuna u aroorsanay ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calanka kuladhan ayaasan ka taagi fareen adkay soo samir lahow bilaha soonka ibareen gaaloolsamadaa jiro salkuna u ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calanka kuladha ayaasan ka taagi faray adkay soo sami lahow ilaah soonka ibaray daruuraha sixirka iyo intan saxarkani dul iman samaaluhu wuxuu ahaa naflaa madowgu samne sadadka faraaruqiyo intaanso soofay si fiicudan wuu lahaa cadaawo kagaasisaa daruuraha sixirka iyo tasaxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamadoogu sanbeer sadada tafaraaruqiyo intaan soo soo cufin safiicudud u lahaa cadaab oo ka gaasisan allow soolasii bulshada soo keenyaynay yihiin siinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa gamcaan anaad tursan loo ahaw argaysaysaba wanaag siraad baxno ahow allow sala siiyo bulshada sokeeya inay yihiin sinjiga ka midaysano boqoodka la soo mahay taariikh lagu wada gamaay banaadka sarrow ahow hargaysa isaba wanaag sidaa baxaynu ahow waxaa xale laii sawiray geligoo nabad saaqdayo saareera dadkahoo kuladay waxay sugayeena helay buuraa surad baawdhe qaankana soomaalinimo goobtuna sidhic way martaa haddana saxaniiruma tiro waxaa xalila ii sawiray gaygoo nabad saaqayo sareeda dadku kuladay waxay sugayeenaan helay buuraha surad baana u dheer halkana soomaalinimo gobtuna silic way martaa danas xariima tiro waxaa xale sawiray gaygoo nabad saadayo saareeri dadkoo kuladay waxay sugayeenaa helay suuraa surbaa udhee hanga soomaalinimo gobtuasini wayi martaa abdaa saanii martimo.